min alxadaث iyo طahaara min alkhabaث طahaara min alxadaثkii iyo haddana loo qaybin طahaara min alxadaث الأكbar iyo طahaara min alxadaث الأصغر waynu soo aragnay intaba dahaaro kale oo daba tayamum la yidhaah baa jirto oo iyagu aan qeyb gaara ahayn laakiin dahaaradii xadadka labadiisii qaybood akbar iyo asqar bay bedel ka noqotaa iyadu waa ahaaratu tayamum tayamumka ahaaradiisii weeyi maxay bedel ka tahay طahaaraة اlxadaث alأkbar wاlأصغar sidoo kale bedel bay ka noqotaa sow maha ya yaa diideen طahaarat اlkhabaث bedel kama noqoto tayamumku inaynu kitaabadii horena kusoo ishaarnay baanu maraynay wuxuu yihi washaraa'iط الtayamumi khamsaةu أshyaء tayamumka ma gebagabaysiga طahaaradiisu tayamum waxaynu ishaarnay inuu yahay erey carabiya oo bimacna اlqasdi fatayamamuu saciida ayiba saciid ama dhul ama ciid daahira raadsada tayamamuu u doonta oo raadsada wey cibaadadii haddaba masaxaad famsaxuu biwujuuhikum aydiikum wejiyadiinna iyo gacmihiinna ku masaxadii masaxaadii wejiga iyo gacmaha la masaxayeybaabay culammadii tayamumu bixiyeenba ama maarata waxa weeye lisaankii shareecada tayamum loogu loogu magacaabayba markaa tayamum oo asalkiisa hore raadsi iyo doonasho ahaa ayaa maanta masixidii wejiga iyo gacmaha la masaxayey loo bixiyey oo shareecadu ay u taqaanaa wa sharaa'iطu tayamumi tayamumka oo soomaalidana xaggeenna gebagebaysi laga yidhaahdo shuruudihiisu khamsatu ashyaaa shan shardi weeye kow wujuuduulcudri cudurdaar inuu jiro bisafarin safar ku ahaaday aw maradin ama xanuun ku yimi waa in cudurdaar jiro iyadoon cudurdaar jirin lama gebagebaysan karo cudurdaarkii waa inuu ama safar yahay ama xanuun waa in ama jiro ama safar jiro halkaa waxaa soo baxaysa hadii aan labadaa midnaba jirin ma jirayo oo iyadoon safarba lagu jirin oo la degan yahay oo la negin yahay haddii biyo la waayo ka waran miyaan la gebagebaysanayn waa la gebagebaysan laakiin noqon maayo tayamumkaasi mujzi mid qofka ka gudan noqon maayo haddaanu safar ku jirin ama xanuun jirin waxaa la doonaya markuu haddana biyo helo ama u maaragtay markuu biyo helo inuu dib u weysaysto oo saani mar labaad salaaddii u tukadaa laga dooni markaa safar safar waxaa loogala jeedaa isaga laftiisu inuu qofku musaafir yahay khasab ma ahee safartan waxaa loola jeedaa man kaana bixayu yanduru fiihi wujuud اlmaa aw man kaana bimakaani yaglibu fiihi faqd اlmaa qof jooga meel biyo la-aantu ku badan tahay ayaa safarka loogala jeeda wa in kuntum mardaa aw calaa safar aayaddaa labada cudurba sheegtay qofku waa inuu xanuunsanayo ama uu safar ku jiro markaa safarkaa waxaa laga wadaa baa la yidhi ama sababta safarka loo magac dhabay inta badan qofku markuu musaafirka yahay uu biyaha waayaa marka qof kasta oo meel ay ku badan tahay biyo la-aantu jooga halkuu deganaaba ha noqoto miyiga iyo baadiyahaasu meel degan yahay biyo la-aantaa ku badan kaasi wuu iska gebagebaysanoo way ugu filantay kan kale ee isagu biyaha waayey se meel biyo la-aantu ku yar tahay joogay isaga laftiisu wuu gebagebaysanoo tayamumkii wuu ku tukan hase ahaatee kuma filla isaga kuma filaanayso waxaa la doonaya markuu biyihii helo inuu dib de waxa weya haddana u weysaysto oo uu salaadihii soo celiyo uu tayamumka ku tukaday maxaa yeelay aayaddu dee laba qolo unbay sheegtay labadii qolona isagu kuma jiro wain kuntum mardaa aw calaa safar labadaa qolo ayuunbay aayaddu sheegtay kana kuma jiro safarkiina waxaa lagala mid dhigay dhammaan cid kasta oo biyo ay ku badnayd haddaba wujuud اlcudri waa in cudurdaar jiro bisafarin aw maradin safar ama xanuun labadaa mid ahaan waa in cudurdaar ku jiro wa dukhuulu waqti الsalaa waxaa kaloo tayamumkii u shardiya salaadda in waqtigeedii la gaadhay salaad buu doonayaa inuu tayamumo waa in waqtigeedii la gaadhay salaaddii aan waqtigeedii la gaadhin waan u tayamumayaa lagaa yeeli maayo maxaa yeelay waxani cibaadadan tayamumku gebigeeduba waxa weeye waa daruuro dan baa tidhi waa dahaaradani ku tidhiya iyadoon wakhtigii salaadaba la gaadhinna dee dan ku tidhi gebagebaysa ma jirto horta wakhtigii ha la gaadho adigoon biyo haysan markaasay markaa dani ku tidhi uteymumkii noqonaya dani kubadday u noqonaya wa dukhuulu waqti salaa waqtigii salaadda waa in la gaadho wa alabu waa in la raadiyo adigoon biyihiiba raadinin waan iska gebagebaysanayaa lagaa yeeli maayo dadkii haddaba saddex qolo mid ahaan bay noqonayaan qof biyo og iyo ku malaynaya ama isla waa la heli karaa iyo ku og inaanay biyo jirin xagga dambe aynu markaa waxayn ka bilowno ka og inaanay biyo jirin meeshan biyo laga helaynin miyaa raadi la odhan haddii raadi la waa iska ciyaar ciyaar bay noqonaysa markaa ka inaanay biyo jirin og ee huba kaa waxba raadi loo dalabulmaagu isaga shardi u noqon maayo kii lahaa way dhici karta in biyo la helo isaga maxaynu leenahay raadi wuxuu ka raadin marka hadduu meel bannaana jooga baa la yidhi hareeruhun buu eegi meelaha cagaarkiiyo wax uga muuqdaanna aad buu usii yar fiirin iyo meelaha shimbiruhu duulayaan iyo ayuu aada ugu fiirsan halkiisaa waxba inuu ka dhaqaaqay isaga lagu kalifi maayo dadkan la socdana wuu weydi war yaa buu odhan yaa biyahaya hareerahana wuu eegeegiyo isaga intaasaa ku filan hadday meeshu kala dhaadheer tahay oo ay waxa weeye qeyb godan iyo qeyb dheer iyo maarata wax ka qarsoon yihiin wuu yar socsoconoo hadday de taagi jirto taagga wuu fuuli hadduu meel sare saaran yahay wuu soo dhaadhiciyo bal hadda agga hoosena yara eegi ilaa markaa waxa weeye haddii markaa dee dhulku aad u kala fogayay fogaani maayo waxa la yidhi meel qayla dhaantu ka soo gaadhayso ayuunbuu ku ekaanaya oo dhaafi maayo halka waa meesha haddii leeb la gano intuu gaari kara weeyaan baa ilaa inahaasu socsoconaya isagu marka markaa uu arkay inaan biyo jirin uu iska gebagebaysanaya kii ugu horeeyey mxuu ahaa kii ogaa inay biyo jiraan dee ku weysaysaa laleeyahy haday agtaada yihin haday u dhow yihiin waxaa la leeyahay waad ku weysaysan hadday ka fog yihiin waxaynu eegaynaa intay kuu jiraan baynu odhanaynaa biyaha aada og tahay ad hubto haddii markaa markaad meel degto adigoo musaafira qofku markuu musaafirka yahay meel dego de wuxuu u baahan yahay inuu xaabo iyo wax soo gurto oo halkaa habeenkaa dab ku shito oo adeeg buu yar baahan yahay meelihii uu ka soo adeegan lahaa hadday tahay biyahaasi halkay yaallaane uu ku og yahay haddaba malaynaya amahay wuu og yahay intii leebka ku ekaan maayee meelahaa qofku xaaba urursiga iyo soo adeegsigaba uu tegi lahaa hadday jiraan wuu tegayaa intii leebka haba dhaafeen tuulo yarbaa xaggaa uga muuqata tuuladana inta badan maaa laga biyi baa laga helayaa saw maa ogsoon yahay inay biyo jiraan halkaa waa inuu tago oo uu u raadsano haddii halkaa meel ka fog uu biyo ku og yahay waba raadsanwaxba markaa oga raadsan maaye wuu iska gebagebaysanaya haddii intiisani uu ka waayo wa alabulma markaa biyihii waa in la raadiyo wa tacaduru isticmaalihi waa inay suuragel noqon weyda in la isticmaalo wa icwaasuhu bacda alab shan shay shuruudaha shan buu inooga soo dhigay wuxuu sheegayna waa lix arrimood baa la yidhi laakiin aniga waaba ila quman tahayo wa tacaduru isticmaalihi wa icwaasuhu bacda alab baa isku mid uunahoo laba u kala noqonaya laba shardi oo kala baxsan baanay ahayn oo midba iskii loo doonayo wa tacaduru isticmaali waa inuu isticmaali kari waayey kii xanuunsanayay u celi halkaa kii xanuunsanayay biyo haba haysta eh waa inuu isticmaali kari waayo wa icwaasuhu bacda alab kii musaafirka ahaana waa inuu waayey biyihii markuu raadiyey markaa labaday u kala noqonayaan oo tacaduru isticmaallo wuxuu noqon mariidki iwaazkana iwaasku waa shaygii aad maarata ka quusato markaad waayid raadinka dabadeed wii markaad u baahato eed heli weydo intood u baahatay markaad heli weydaa waxaa la yidhaahdaa ayaa iwaaz la yidhaahda wa iwaazuhu bacda alab marka kii musaafirka aha ama wixii lamidka ahaa ee de maaragtay meel biyala-aantu ku badan tahay joogay waa in isna markuu raadiyey uu biyihii waayey ila hadduu helay de kuwihiisaa la odhan lahaa kii xanuunsanayeyna haba xanuunsadee hadduu isticmaali karayo oo aanay mutacadir ku ahayn oo wax dhiba aano biyuhu gaadhsiinayn waan xanuunsanayaa unu gebagabaysan maaye iska weysayso maydhaa la odhan waturaabu aahiru kii markaa shanaad wuxuu noqonayaa waturaabu aahiru lahu gubaaru ciiddii daahirka ahaa ciiddii daahirka ahaa lahu gubaarun ciiddaas xaaluu yahay mid boodh leh ciiddaa daahirka ah oo boodhna leh marka waa inuu ciid uu helayo haddaanu ciid helayn de maxbaa ku gebagabaysta qaarkood baa gidaarada maaragtay rinjiga waxba kaasi gebagabaysi kuu noqon maayo culamadii islaamka ee madaahibtii afarta ayd cidina ma qabto rinjigaasaad ku gebagebaysanaysa iyo geedaha iyo qaarkood se sheegay ma madhabna maaha afarta madhab midna maaha marka w wixii ciid yahay dhagaxaanta iyo waxaasunbay madhabyadu ku kala duduwany madhabka shaafici waa inuu waxaani ciid yahay oon ataa dhagax ahayn waa inaanu nuurad iyo waxyaalahaa ahayn ee uu ciid yahay weliba ciiddaasi waa inay boodh leedahay oo gacmihii boodh soo marayo ciiddaasi waa inay daahir tahay ciid nijaasa day ku ahaaro qaadan mayso iyadii baa nijaasa waturaabu daahiru biyihii daahirka ahaa lahu gubaarun oo weliba isaga oo leh boodh ciiddaasoo boodh leh fain khaaladahu haddii uu ku dhex jiro jisun nuurad burbursan aw ramlun ama niis lam yujzi qofka ka gudi maayo haddii nuurad lagu daray biyahan ciidan ama daqiiq markaad gacantii ku dhufato maxaa ku soo raacaya ciidiyo iyo daqiiq markaa markaad ismasaxdo dee wejigii qaybna daqiiq baad ku masaxday ama nuurad qaybna waxaad ku masaxday boor bay noqonaysaa soo ma kaa gudi mayso sidoo kale ramligi niiska haddii ay tahay niistaasi mid ku soo raacaysa wey niistu marna way kusoo ra marna kuma soo ra haddaanay kusoo raacay boodhna ay leedahay marka saa ugu dhufato gacantii boodh fiic boodh markaa gacmihii marayo niistiina aanay ku soo raacaynin dhib ma laho markaa waa caadi wad dee boodhkaasaad ku masaxanaysa laakiin haddii niistii kusoo raacay niistii waa dhagaxaan yaryar soo maha waa quruurux yaryar oo sii yaryaraaday un weeyaan markaa ciid iyo ama boorkii iyo iyo niistiio markaa dhagxaantii yare qof isku masaxay baad noqonaysa marka haddaan kusoo raacayn rabligu dhibaato malaha fain khaalaahu haddii uu ku dhex e, baaho oo ku maarata daadsan yahay jisun nuurad aw ramlun ama niis yujzi qofkii ka gudi maayo wa faraa'iduhu arbacatu ashyaa arkaanta tayamumku waa afar arimood anniyatu niyadii inuu niyeeyo tayamumkii waajibka ahaa ama wixii uu inuu faral u tayamumayo ama inuu salaad farala u tayamumayo inuu markaa niyo wa masxu lwajhi wejigii inuu masaxo dhammaantii aanu waxba ka tegin wejigii oo dhan xataa garkii ile wejigii maxaa ka mid ah garhkii cufnaa waa ka mid iyo kii khafiifka ahaaba rakii cufnaa daahirkiisii isagana waa inuu masaxaa garhkii khafiifka ahaa laftiisa dushaasuu ka masaxayaae isaga laftiisa la odhan maayo gudaha uu geliyo waxaa la yidhi biyihii wuxuu kaga duwan yahay gebagabisuu kaga duwanaanayaa meeshii timale walow timuu khafiifba ha noqdaane la odhan maayo gudaha boorhka gaadhsii lama odhano oo dee boorku sidii biyahoo kale meel walba ma xulayo laakiin sida kale jir waa in la wada gaadhsiiyo ciiddii wejigii oo dhan waa in lagu caam yeelo aan waxba laga tegin aan waxba laga tegin wey hadduu qofku wax ka tago gebagabaysiga u asixi maayo wamasxu lyadayni maca almirfaqayn inuu masaxo labadiisii gacmood ilaa iyo xusulladii inuu iyagana uu wada masaxo boorhkii uu ku masaxo weliba boorka uu ku masaxayaa ama waa inuu darbad cusuboo tii hore wejiga uu ku masaxay aan ahayn adaad intaad ku dhufato wejigii maarata gamihi dhul ku dhufato aad ku masaxdo wejiga oo boodhkii weli gacmaha ku haro ood haddana tiraa gacmuhun baan ku masaxaya lagaa yeeli maayo darbad cusub baa loo doonayaa gacmaha oo iyaga u gaaro wamasxulyadayni labadii gacmood in la masaxo macalmirfaqayn ilaa xusulada la masaxo watartiibu rukniga afraadna dee waa tartiibtiio waa in wejigii la horreysiiyo gacmihiina lagu xigsiiyo wa sunanuhu alaaثatu ashyaa saddex arrimood baa u sunnaa atasmiyatu bismi illaahi اraxmaan الraxiimti wa taqdiimu اlyumna calى اlyusra midigta in la hormasaxo intaan bidixda la masixin marka gacmaha la masaxay wاlmuwaalaatu iyo isku xijisiin iyo isku xidhiidhin la isku xidhiidhiyo wejigii iyo gacmihiiyo aan waqti loo dhexaysiinin wاladii yubطil الtayamuma ثalaaثaة أشhyaaءa wاladii yubطil الtayamuma wixii burinayey tayamumka ama gebagabaysigu ثalaaثaة أشhyaaءa saddex arrimood weeye isna maa yubطil الwuduuءa wixii weysada burin jiray dee tayamumkana wuu buriyaa horaad u soo taqaanay imse shay buu ahaa afar shay qaarkoodna shan bay ka dhigaan waad aragteen isku mid ama hurd hurdadii iyo zawaalulcaqligii haddii laishoosgeeyana afarun bay noqon hadii la kala saarana shan bay noqonaysa shantii ama afartii weysada jabinaysay dee tayinka nabigu kaa jabinaya wixii aan kaa jabin jirin asalku waa inaanay kaa jabinayn sida hilibkii geela iyo lamidka ahaa ee weysadaba aan jabinayn tayamumkana jabin maayaan laakiin halkan laba arrimood oo kalea lagu daro wuxuu yidhi wa ru'yat اlmaai fii gayri waqti الsalaa biyaha oo la arko fii gayri waqti الsalaa wixii aan waqtiga salaada ahayn waqtiga salaada ahayn waxaa loola jeedaa iyadoon salaad lagu jirin waqtiga aad salaada ku jirto maaha waqtiga salaada waqtigeedi jooga maaha marka salaaddu soo gasho maaha adigoon salaad ku jirin marka aad biyihii aragto araggaa aad biyaha aragtay baa kaa jebinaya tayamumkii faida wajada almaa falyataqi اllaha waliyumisahu bashaarata waliyumisuhu bashaaratahu marka waa inuu istaabsiiyo marka biyihii uu ama ku maydho laga doonay ama uu ku weysaysto hadduu salaad ku jiro salaadaasina ay tahay mid sidaa faralkeedu kaga dhacayay biyihiina uu helo isagoo salaadii ku jira ka bixi maayo inuu salaaddiisaa iska dhammaystaa way u ansax waana ka gudaysa saasay kaga gudaysa hadduu ka baxo intuu weysaysto salaadii soo celiyana waa arrin fiican oo loo diidi maayo waridatu arrinka labaadee aan weysada jabin se gebagebaysiga jabinayaa waa diinka bixi hadii qofku diintii ka baxo walciyaadu billaah gebagabaysiga ama tayamumkii wuu ka buraya laakiin weysadu ka buri mayso oo farqigu waxa weeyaan bay culammadu yidhaahdeen tayamumku dee markiisa horeba qofka xadakii kamu kor qaaday qofkan janaabada qabay ee junubka ahaa hadduu gebagebaysto janaabadii kamay kor qaadminoo junubnimadii kamuu bixine laa yazaalu junuban waa junub uun lakiin haddana salaadii un loo fasaxay marka tayamumku waa mubiix baa la yidhi sidaa daraaddeed waa kii camr bn caas nabigu kula asallayta biqawmika wa anta junub waa raggii ma waxaad tujisay ama asallayta bihim wa anta junub ma waxaad ragga tujisay adiga oo junub ah waa markuu gebagabaystay kadib marka in janaabadii aanu ka kor qaadaynin ayay dee tusinaysaa marka waa mubiix unbaa la yidhi oo salaadunbuu baneeya mar haddii ridda jirtana ma salaad baa bannaanaanaysa qofkii mar hadduu murtad yahay wax weyn oo salaadiiba diidaa meesha yaalla oo riddadana sidaa daraaddeed waxba markaa ibaaxadii tayamamku macna ma samaynayso iska burayaa marka weysadu laakiin dee xadadkiibay kor qaadaysayo qofkii markuu gaaloobo dee dib uma noqonayo وصاaxiب الجabاaئر ymsaxu عalayha وyتayamamu intana wuxuu kaga hadlayaa qolo kale oo aan labadii lasoo sheegaye qofkii xanuunku biyahaba u diiday ama safarku u diiday ka yar duwano waa qof nabar ku yaalo oo nabarkiina blaster ama kabniin iyo wax lamida ku dhejiyay jabiiradu waa wixii qofka lagu kabayey cayaaran kale la isku dhajiyaan la suuq baa la yidhaahdaa markaa qofkii la suuqa ama balastarka ayaa la midkii ay ku xidhnaayeen ama kabniinkuba uu ku xidhnaa jimiski iyo wax la geliyey kaasi yamsaxu calayhaa wuu masaxayaa wixii ku xidhnaa wayatayamamu waanu gebagebaysan wa yusallii waanu iska tukan walaa icaadata calayhi salaadaa soo celi la odhan maayo in kaana wadacahaa calaa uhrin isagoo ahaaro qaba hadu waxaan isku xidhay intaasuu kaga hadlay marka asxaab ljabaa'irkii qofkan wax isku xidhay horta waxaa laga doonaya intaanad waxba isku xidhin ahaaro qaado adigoo janaabo qaba kabniinka ha isku xidhinoo horta isdaahiri adigoo aan weyse qabin kabniinka ha isku xidhine horta marka hore isdaahiri waa fiqiga aynu u baahan in dhakhaatiirta laftooda la baro taa waa inaad ku dadaasho qofkii horta loo dahaaro qaado markii loo dahaaro qaada kadib wixii lagu xidhaya lagu xidho waxaa lagu xidhayana waa in lagu ekeeyo oo keliya inta daruuriga ah iskaga xidh un ma aha haddaanu daruuri ahayn qofka waa in laga furay maalan kan kaa noolaha ay qofka laga siiyo dawada laga siiyo halkan ay kaga xidhayaan deetana way ku dhejinayaano waxa laga yaaba inuu laba maalmood saddex maalmood iskaga xidhnaado waxaad weydiin kartaa haddaad weydiiso dawadan uu qofku halkan ka qaadanayo ma dhici karta haddii tan imika laga furo iska weysaysto in haddana halka kale laga siiyo gacanta kale laga siiyo ama sintaba laga siiyo ama garabkaba laga siiyo marar badan haabay ku odhanaya de markaa daruurada jirta ee qofkii eh, in tan markaa loogu xidho ay maxay tahy wax daruuro oo markaa meeshaasi wax dhibaato ay ku keenaysaana ma jirto oo laga baqanayo haddii hadhow toole sintaba laga siiyo dawadan marka markay saasoo kale tahay de daruuro markaa baalkan meesha loogu daayaa ma imanayso sidoo kale waxaa dhici karaysa qofkiioo ama farka ka jaban ama oo laga yaabo intaasun in la duubaa inay suuragal tahay oo aanay daruurin gacantoo dhan la duubo iyay gacantii oo dhan duubaya taa lafteeduna qalad weyn waa in lagu ekeeyo inta daruuriga ee waxaan aanu ka maarmayn dabcan waxaa inta badan dhacaysa nabarkii inuu dhaafo de wixii ku xidhnaa qof oo dee intii caafimaad qabtayna uu wax ka gaaro waa inta loo gebagabaysanayo gebagabaysiga waxa keenay waa intan caafimaadka qabta ee kabniinku uu dul fadhiyo ama intan nabarka ah intan nabarkaa ah iyada cudurdaar baad leedaho iyada inaad waxa weeyaan u dahaaro qaadaba lagaama doonayo haddii aanad waxba ku xidhnayn oo nabarkiina uu kugu yeelood biyaha ka ilaalinayso hareerihiisuunbaad maydhi intaa nabarkana waad iska dayn tayamum iyo gebagabaysina laguguma le sidaasaad iskaga tukan laakiin markaad wax ku nabtay meeshii wixii aad ku nabtay intii caafimaad qabtay buu wax ka qaadanaya oo qayb buu asturayaa intii caafimaad qabtay ahayd intaasaa markaa loo gebagebaysanoo markii aad weysadii xubnihii kala soo maydheed soo gaadho xubinkii duubnaa sida lugtii oo kale lugtii duubnayd markaad soo gaadho markaasaad lugta inteeda caafimaadka qabtana waad maydhi inta duubanna waad masixi oo biyaad ku masixi waanad u gebagebaysan waad u gebageba marka qaarkood ba waxay moodayaan in ciidda la marinayo halkii gebagabaysiba hadii la sheeg ama tayamumba haddii la sheego waa wejiga iyo iyo labada gacmood un isagu adigoo lugta nabarku kaaga yaalo oo nabarkii lugta kaaga yaallay u tayamumaya ayaad halkee masaxaysaa wejiga iyo labada gacmood ayaad masaxaysaa intaasaad markaa tayamumkoodii uu noqonaya goormaa tayamumaysaa markii xubinkii nabarku ku yaallay aad soo gaadhay hadday weyse tahay ama hadday maydhi tahay de maydhku tartiib muu lahaynoo kolkaa doonta ayaad iska tayamum wa saaxibu ljabaa'ili qofkii wuxuu yidhi kabninyada lagu xidhay yamsaxu calayha wuu masaxayaa markuu xubinkii soo gaadho duubnaa intii markaa duubnidu ay ku xidhnayd wii duubnaa ku duubnaabuu masixi intii caafimaad qabtayna wuu maydhi wayatayamamu markaasaanu gebagabaysan markaa masaxaadda iyo tayamumka ah wax tartiibihii uma dhaxayso iyo sidoo kale inta caafimaad qabta lugtii qayb duuban qaybina way caafimaad qabtaa markaad lugtii soo gaadho lugtii saddex shaqo ayay kaa doonaysa inteedii caafimaad qabtay ood magdho iyo inaad u tayamumto intii duubnayd iyo inaad wixii kugu duubnaa aad dusha ka masaxdo waa saddexdaa arimood ayaad lugtii ka qaban saddexdaasi tartiib male saa doontaad u tartiibsan adu waayo waa lugtii unbay saddexduba ku tacaluqaan markaa tartiib ma yeelanaya wa saaxibu اljabaairi yamsaxu calayha wuu masaxayaa wayatayamamu waanu gebagebaysanaya wa yusalii wuu iska tukanaya salaadii waa ansaxaysaa walaa icaadata calayhi waxba soo celi la maayo oo markaad dib u soo celi salaadihii la maayo in kaana wadacahaa calaa uhrin haddii uu markaa isagoo ahaaro qaba waxaan lagu xidhay ama isagoo aan tahaaro qabin haddii lagu xidhay madhabka imaamu shaafici wuxuu ku leeyahay sanad baa ha ku duubnaatee sanadkaa salaadihiisii inaad soo celisid baa lagaa doonay ay adiga qaladka galayoo marka hore intaanad isduubin inaad horta dahaaro qaadatay ahayd marka madhabku wuxuu leeyahy qofkaasi bilaa tahaaro ku duubay waxaa la odhan hadii ay suuragal tahay inaad iska furto adigoo aan wax dhibi ku soo gaarayn iska fur kadibna dahaaro qaado kadibna markaa duub haddaad doonto haddii dhib aad ka baqato oo aad furi kari weydo sidaasaad ku dahaaro qaadan laakiin salaadihii aad sidaa ku tukatay haddana hadhow waad soo celin markaad bogsato saas markaa ayay noqonaysa waxyaalo kale iyo shuruudo kale iyo suwar kale kutubta dambe ay noogu iman doonaan insha allah wayatayamam halkaa waxanu kaga baxnay jabiiradii tayamumkii guud axkaamtiisii baynu gelaynaa wayatayamamu qofkan ha dabagebagebaysanaya kuu doonaba ha noqdee cudurdaarkuu doonaba ha u gebagebaystee yatayamamu wuu u gebagebaysan likulli fardin faral walba faral walba tayamum gaara ayuu ula iman oo laba salaadoodoo farala hal tayamum ku wada tukan maayo mid walba tayamum u gaara ayuu ula iman wayusallii wuu tukan bitayamumin waaxidin hal tayamum wuxuu ku tukan karaa maa shaa wax alla wuxuu doono oo min annawaafili sunnayaashaa sunnayaashu iyagu tiro male markaad doonto ka tuko laakiin faralkii hal mid uunbaa tayamumkaa ku tukan karaysa faral labaad baad u baahatay tayamum labaad baad u baahantay faral saddexaad baad u baahato waxaad u baahan tahay saddexaad faslun wkulu maaici kharaja min asabiileyni najisu ila almaniya halkan waxaynu ka gelaynaa nijaasaadkii iyo qaabkii loo daahirinayay wa kullu maaicin wax kastoo dareero ah oo kharaja kasoo baxay min asabiileyni labada jid najisun mid nijaasa weeyi ila almaniya manidii mooyaane wixii ka soo baxayay sabiileynku dareeraha ahaa iyo wax kastoo de kale oo maaragtay waxa weeyaan qoyanimo isbedelayba waxaa un halkan laga saaraya firidii iyadoo sideediiya soo baxday geley buu qofku cunay firidii markaa iyadoo sideediiya haday soo baxdo iyadoo waxaa la odhanayaa waa nijaas lama odhanaye waa mutanajis baa la odhanaya way nijaasaysan tahay laakiin iyadu caynteedu nijaas maaho haddii la maydo way iska daahiroobaysaa iyadu mar hadday sideedii tahay laakiin wixii isbedelay iyo wax alla wixii dareero ahaaba iyagu maxay noqonayaan iyagu sidooday nijaasu yihiin dad ku jeer maydho dee iyagaaba nijaasaho wax daahiroobaya ma wa kullu maa'icin dareere kasta oo kharaja ka baxay min asabiileyni labadii jid najisu wey ila almaniya manida un manidu bani aadamkiibaa ka abuuranoo imaam shaafici wuxuu yidhi macquul ma aha in la yidhaahdo bani aadamkii ilaahay uu karaameeyey iyo nijaaska abuuran macquul maaha buu yihi imam shaafici raximah marka isagu manida wuxuu leeyahay waa daahir axaadiina waa u daliishanaya marka manida waa laga soo reebaya bani aadamku taa uu ka abuuran yahay iyo xayawaanaadkii kale oo dhanba mani oo dhammi waxay noqonaysaa daahir marka laga reebo kuwii aynu sida gaarkaa u calaamadin jirin maxay ahayn aygii iyo khansiirkii iyo farcu aadihima farcuhumaa farcu axadihim intii aynu gaarka u calaamadin jirnay afartii unbaad ka saaraysaa kuwa manidooduna waa nijaas laakiin xayawaankii soo haray oo kale fardihii iyo dameerihii iyo waxallo wixii lamidka ah manidoodii maxay noqonaysaa iyagana iyagana waa daahir oo bani aadamka la mariyey ayaa la marinaya wa kullu maacin kharaja min asabiili najisun ila almaniya wagaslu jamiici alabwaabi waalarwaahi waajibun wagaslu jamiici alabwaali kaadiyaha oo dhan in la maydho waalarwaahi iyo saalooyinka oo dhan in layska maydho waajibun waajib wey kaadiyoo dhami waa nijaas madhabka wixii doonaaba ha kaasho saalo ama saxaro oo dhammina iyaduna waa nijaas ama shimbir ha ka timaado ama xayawaan la cunoo kale ha ka timaado ama ku aan la cunin ha ka timaado ama bani aadanba timaado nijaasu wey in markaa layska maydho markii ay kugu baaan ay ku maraan in layska maydha waajib bay noqon ilaa bowla asabiyi ilmihii yaraa kaadidiisa mooyaane aladii lam yakul iطacaam ee aan cuntada cunin ilmihii yaraa ee aan cunno weli cunin ee wuxuu ku nool yahayba ay caana yihiin wuxuu ku nool yahayba ay caana yihiin ilmahaasi isagu dee waxa weeye wuxuu noqonayaa kaadidiisu waxay leedahay iyadu tahaaro gaara laakiin wixii kale oo dhan hablihii haba yaryaraadaana inantii yareed kaadideeda iyo dadkii waaweynaa iyo xayawaankii kaadidoodii iyo saaladii noocay doontaba ha noqotay waxaasoo dhan in la maydhaa iyaga waajib ah ilaa bowla sabiyi inankii yaraa kaadidiisii mooyaane alladii lam yakuli acaama ee aan cunto cunin ee caana ku noolaa fainahu kan isaga kaadidiisu yahuru waxay ku daahir noqoni birashilmaai calayhi in biyaha lagu rusheeyo ayay aahir ku noqon duuna bowliljaariya inantii yarayd kaadideedii la mid maaha marka inankii yaraa kaadidiisii duu kugu kaajo inaad biyo ku rushaysaa kugu ilan ku rushayso maxaan ugula jeednaa baynu nihi inaad biyaha ood wada gaadhsiiso soo ma aada wada gaadhsiiso maxay kala duwan yahin mayrigii iyo rushayntu dulcararka iyo dareerka iyo ka daadashada markaad maydho waa inaad dul cararaana dee ka daataan ku rushayntana waa inaad wada qoysood wada gaadhsiiso biyo ka haalib oo ka badan laakiin khasab ma aha inay dul cararaan meesha ama ay ka daataan walaa yucfaa la saamixi maayo can shayin min anajaasaati wax najaasadihii kamida ila alyasiira wixii yaraa mooyaane ee min adami dhiig ka ahaa walqayxi iyo malaxa dhiiggii yaraa iyo malaxdii yarayd ee kugu bacay adigoo aan adigu ogaan isu marinin waa saamax laakiin wixii batay haddaanu dhiiggaagii ahayna dhiig meel kale ka yimid uu yahay saamax noqon maayo dhiiggaagii hadduu yahay oo xubin dee dhiig badan uu isagu sameeyey meel nabari ay dhiig badan samaysay aanu meelo kalena gaadhin iyadu waa saamaxyada lafteedu kol haduu dhiiggaagii yahay laakiin dhiiggii meelo kale neefaad gowracaysa iyo kaaga daay kaaga baay kaaga soo duulay hadduu yar yahay ama neef markaa cidi gowracaysa kaaga soo duulay wuxuu noqonayaa saamax buu iska noqonaya waa tukan karaysa sidoo kale waxaa lamida dee malaxdii iyaduna waa lamid waa nijaasi haday iyaduna yar tahay saamax bay noqonaysa nijaasaad fara badanoo dee cafi iyo saamaxgalayna way jiraan insha allahu tacala kutubta dambena wax badan ayaynu ku arki doonaa marka nijaaso kastoo in layska ilaaliyaa adag tahay oo bn dadku ama maaratay meel quri ama dhul mucayana dadka degeni inay iska ilaaliyaan ay adag toon la iska ilaalin karin waa la saamaxa shareecadu way saamaxda dhiigan yarbaa ka mid wamaa laa nafsa lahu saa'ilatu wamaa laa nafsa wamaa laa nafsa lahu wixii aan dhiig lahayn wamaa laa nafsa lahu nafsigu maanta waa maxay waa dhiig wixii aan dhiig lahayn saailatun dhiiggaasoo dareeraya idaa waqaca hadduu ku dhaco fil inaai weelkii biyuhu ku jireen oo wamaata fiihi uu ku dhinto fa fainahu laa yunajisuhu ma nijaasaynay waxay noo soo socotaa bakti oo dhami waa nijaas marka hadaba bakhtigii yaraay ama jinaca ahaa ama duqsiga ahaa iyo waxa la midka ah hadduu biyihii yaraa iyo caanihii iyo shaahii iyo uu ku dhaco ma nijaasaynayo isagu waa nijaas laakiin ma nijaasaynayo waa macfu waa la saamaxay dhiiggan yare aynu sheegaynayba ma nijaasu baa mise nijaas mu ahayn nijaas bu laakiin waa nijaas la saamaxay ood iskaga tukan karaysa soo maa kanna waa sidii oo kale waa nijaas laakiin waa nijaas saamaxaadi gashayoo aan kaa nijaasaynayn sharaabkii iyo biyihii laakiin waa idaa waaqaca buu waa inuu isagu ku dhaco haddaad adigu intaad soo qabato ku gurto de waa kaa nijaasaynay wuu isagu dhacay idaa waqaca markuu ku dhaco fil inaai oo wamaata fiihi uu ku dhinto fainahu laa yunajisu ma nijaasiyo waxaa ii qoran bisharطayni anlaa yuayirahu maa waqaca fiihi walam yaطraxhu aarixu intaasi kitaabka ka mid maaha daaruminhaaj may qoraysa intaasi ka mid maaha laakiin nuskadaydan way iskaga qoranta waa laba shari oo saxa labada shari waa laba shari oo saxa lakin de kitaabkii baanay ka mid ahay bisharayni buu laba shari an laa yuayirahu maa waqaca fiih waa inaan waxaani markuu ku dhacay aanu bedelin de sharaabkii ama biyihii hadduu laakiin bedelay urtii ama dhadhankii waa nijaasiyey walam yatraxu aarixun waa inaanu qof ku ridaa ku ridin waa inaanu qofkii isagu de ku gurin waa in waxaan wاlxayawaanu kuluhu طaahiru nooluhu dhammaantii waa طaahir ila اlkalba ayga iyo wاlkhinziira doofaarka iyo wamaa tawalada minhuma waxay iska dhalaan aw min axadihima ama midkood uu ka dhalo maca xayawaanin طaahirin xayawaan kale la dhala mooyaane wixii nooli inta naftu ku jirto waa maxay waa طaahir ilaa dixrigii soo maha iyo baranbaradii caynteeda waa u maxay waa inaad fiqiga sidaa u fahantido waxaa laga hadlaya waxaan aad nooshahay oo dhan inay soo gelayaan waxallo wixii noolo ahaa baa layidhi waa maxay waa daahir baa la yidhi laga soo reeba waxaa la soo reebayaa aygi iyo doofaarkii iyo hadday labadoodu wax iska dhalaan wixii ay iska dhalaan iyo midkood wixii u xayawaan kale ka dhalo wlmaytatu kuluhaa najisatu baktigu dhammaantii waa nijaas ila asamaka waljaraada ila samaka kalluunka mooyaane iyo waljaraada ayaxa iyo walaadamiya insaanka wixii dhintaa markuu sidaa u dhinto ayuu nijaas noqonaya markii hore daahir baa doonaha markuu dhinto shaygii nijaas buu noqonayaa hadaanu kalluun ahayn iyo ayax iyo insaan saddexdaas iyagu markay dhintaanna waa daahir wixii kale wixii iska dhintaa dee buu noqonaya wixii la gowracaana haddii in la cunaa bannaan tahay waa daahiroo meyto lama yidhaahdo haddii in la cunaa aanay bannaanayna gowriciisu macno ma laho wax iska dhintay oo waa nijaas wa yuqsalu waa la maydhi buu yidhi alinaau weelkii min wuluuqilkelbi carabgelinta aygu uu carabka geliyo iyo wal walkhinziiri doofaarkii ay carabka geliyaan sabca maraatin todoba goor baa la maydhi ixdaahunna bituraabin iyadoo mid kamida ah ciid la raacinayo ciiddaasoo daahirin daahira sidii nijaasaadka loo daahirinayu inoo sheegayaayo nijaasada waa inagii saddex u qaybinay maxaynu nidhi yah muqallada mukhafafa iyo mutawasita tani waa maxay markaa waa muqalladadii waa nijaasadii ama ay ka timid ama doofaar ka timid ama faracooda ka timid taasi markaa toddoba goor waa in la maydho markaa wuluw waa markuu de carabka geliye oo afka geliyo maarata biyihii maarata waxa weeyaan uu carabka ku dharqado waxaa loola jeedaa waa najaaso kastoo ay ka timi ama carabkiisa ha noqoto ama kaadidiisa ha noqoto ama saxaradiisaba ha noqoto ama isagoo qoyanoo uu markaa waxa weeyi ku jiiday ha noqoto uu markaa waxa weeyaan qoyaankiisii ku maray najaaso kastoo ay ka timid ama doofaar ka timid maxaa la doonayaa oo ku martay inaad toddoba goor maydho toddobadaa goor mid kamidii ciid baad raacinaysa hadaad hataa jirkaagii maydhayso marbaad ciid raacinaysa amaad maradii maydhayso dhulkii markaad maydhayso unbaan la raacinayn baa la yidhio hadduu meel ku kaaji ood meeshii maydhayso iyada toddoba goorunbaad maydhi laakiin marood ciid usoo qaadi dee waxaa iyadii baa ciidaho marka la macnaa litatriibi turaab inaad ciidda ciidayso macna ma samaynaysaa layidhi marka iyada waxba la ciidayn maayo min wuluuqi kalbi wاlkhinziiri sabca maraatin toddoba goor baa la maydhayo ixdaahuna bituraabin طaahirin mar kamidihii ay tahay mid markaa ay la socoto ciid aahira wayuqsalu waa la maydi min saa'iri najaasaati shaygii baa la maydhi oo najaasaadkii kale laga maydhi maratan hal mar baa la maydhi markaasoo tatii calayhi suulinaysa ataa calayh u dhameeyi afcarabigu waxyaaluhu la cajaa'ibya waxaa ka mida ficilkiibaa kuu imanaya aad si u taqaanayoo xarfujar unbaa raacaya oo macnihii aad ku taqaanay ama cagsigiisaabu noqon ama wax kalaabu iska noqoni ataa muxuu ahaa sidiisa hore wuu yimid baad ku taqaanay haddaba ataa caleyh haddii lagu yidhaahdo wuu gebagabeeyey wey ataa caleyhi wixii wuu dhameeyeyoo wuu gebagabeeyey weeyaan markaa hal mar oo waxa weeyi caam yeelayso oo gebagabaynayso aan waxba ka reebaynin yaa ku filan marka haddii najaasadii ay xukmi tahay oo dee meeshan waxba imika kama muuqdaan laakiin najaaswadi un la og yahay biyo hal mar lagu shubo oo wada gaadha yaa ku filan haddii markaa ay cayni tahayna dee waynagii soo marnayo haddii meeshii uri jirto ama dhadhan jiro ama midab jiro waa in la suuliyo wayuqsalu min saa'iri najaasaati najaasaatkii kale waa laga maydhi wixii markaa ay ku ba'een maratan tatii caleyh hal mar oo waxa weeye shaygii wada caam yeelaysa intii najaasadu ay ka gaadhayo wada gaadhayso gebagabaynaysa wahalaau afdalu saddex baana fiican in saddex goor la maydho yaa wanaagsan laakiin halkii mar haddii wixiiba ay ku dhammaadeen wax markaa aarho meeshii ku haray aanu jirin kugu filan waidaa takhalalat اkhamratu kamrigii alkhamratu iyo alkhamru waa la idhahda khamrigii hadduu khal isu bedelo binafsihaa iskii iskii hadduu khal u noqdo ahurat ama ahaarad labadaba waa loo akri karaa ahaarad iyo ahurat aahir buu noqonayaa kamrigii hadduu iskii un khal isu bedelo siduu khamrigu ahaa inu khal iska noqdo saasuu aahir ku noqday wain khulilad haddii khal loo bedelo biarxi shayin fiihaa in wa inta wax lagu riday ama wax lagu daray lam tahur khamrigii daahir noqon maayo biyaad ku shubtay si uu noqdo khal ama milix iyo waxbaad ku daadisa ama wax kaleabaad ku dhex riday markaa khamrigii daahir noqon maayo waayo waxaani markuu ku dhacay muxuu ku dhex dhacay milixdii baad ku riday milixdani dee way nijaasown khamrigii markuu isbedelo baa la yidhi daahir waabuu noqon lahaa laakiin milixdii oo nijaasaa ku jirta deetana iyadiibaa dee nijaasaynaysa oo dib haddana ukharibaysa markaa ma nijaas ma ma daahiroobi faslu wayakruju min alfarji alaaثatu dimaaءin damu اlxaydi wالnifaasi wاlاstixaadati halkan waxaa laga hadlayaa dhiiggii dumarka wayakruju waxaa ka soo baxa min alfarji xubinkii dumarka alaaatu dimaain saddex dhiig damulxaydi dhiiggii caadada wanifaasi dhiiggii nifaaska iyo wlistixaadati dhiiggii dhabar furanka falxaydu dhiigga caadadu huwa damu waa dhiigga alkhaariju ka soo baxay min farji mar'ati qofka dumara xubinkeedii calaa sabiili sixati qaab caafimaad usoo baxay dhiigga caafimaad qabka sheega ee caafimaad qabka ah kaa wey min sababna u ahayn dhalmadu kaasaa waxaa la yidhahdaa dhiigga caadada oo caafimaad qab buu sheegaa de inantu hadday iska weydo ayay dhakhtarka tegeysaa soo oo nsa dhiiggii khalkhal baa galay dhiiggii ma hayo markaa dhiiggaa caafimaad qabka u soo baxaya kaasaa markaa caado la yidhaahdo min kayri sababi wilaada iyadoo aynay sababna u dhalmo wa midabkiisu aswadu wuu madow yahay muxtadimun aad buu u madoobaaday u weyn ladaacun xanuunna ama yani waxa weeye wuxuu leeyahay kulayl wanifaasu dhiigga intaa dambe walownu aswadu muctadimu ladaacu waxay culammadii hore shuraaxdu ay sheegayaan nuskhadaha qaar unbaa uu ku jira qaar badanna kuma jiro wanifaasu dhiigga nifaasku huwa damulkhaariju waa dhiigan soo baxay caqiba lwilaada dhalmada dabadeed walistixaadatu dhiigga markaa istixaadadu ama dhabar furanku huwa dam lkhaariju fii gayri ayaami اlxaydi waa dhiigga soo baxa maalmihii xaydka wixii aan ahayn wnifaasi maalmihii nifaaskana waxaan ahayn huwa wlistixaadatu dhiigga istixaadadu huwa damu lkhaariju waa dhiigga soo baxa fii gayri ayaami اlxaydi maalmihii xaydka waxaan ahayn wanifaasi iyo maalmihii dhiigga dhalmada wixii aan ahayn dhiigga kale ee la arko ayaa istixaado la odhanaya dhabarfura noqonaya waaqalulxaydi xayd inta ugu yari yowmu walaylatu waa habeen iyo maalin habeen iyo maalin baa ugu yar habeen iyo maalinta maxaa loogala jeedaa baynu odhan jirno afar labaatan saacadood dhiiggii waa inuu afar iyo labaatan saacadood jiray afar iyo labaatankaa saacadood oo buuxa ama ha isku xidhiidhsanaadaano maalin quro oo iyo habeenkeedii ha noqoto ama saacado la soo ururiyey oo shan iyo toban maalmood ama wax ka yar gudahood laga soo ururiyey ha noqoto maalintii hore shan saacadood bay aragtay haddana way nadiifowday maalintii ku xigtay bay haddana toban saacadood aragtay haddana maalin ku xigtay bay afar saacadood aragtay maalin kusii xigtay bay laba saacadood aragtay dhowr cishuu ka maqnaayo haddana saddex cisho kadib baabay saacada aragtay almuhim iyadoo shan iyo toban cisho maalmuhu dhaafin waa in la helaa afar iyo labaatan saacadood oo dhiiggaasi uu socday markaasaynu odhanayna dhiiggani waa ama haddii afar iyo labaatan saacadood uu ka yaraado shan iyo toban cisho la gaadho iyadoo inantu afar saacadood ama toban saacadood ama labaatan saacadoodun dhiig aragtay waxaanu leenahay waxaas wuxuu iska ahaa istixaado dhabar furan iska ahaayo waxba axkaamtii xaydka ma yeelanayo wa aqalulxaydi yowman walaylatun wa akaruhu inta ugu badanina khamsata waa shan iyo toban maalmood wa haalibuhu intiisa badani situ aw sabcu lix ama toddoba wey yani dumarka badankoodu ama lix bay arkaan ama toddobay arkaan inta ugu badane dumarka ta ugu caadada dheeri ay ka socon kartaana waa shan iyo toban maalmood dumarku say u badan yihiinna waa lix ama toddoba ta ugu muddada dheerina saas agaruhu marka lagu leeyahay muddada ugu dheere dhiig socon karaa waxa weeye shan iyo toban cisho marka halkaa dee waxaa kuugu xadidmay zamankii waxa weeye xaydka waxaa kuu dhiman markaa duhrigii daahirnimadii udhaxaynaysa laba dhiig intaa markaad isla hesho dhiig caadaba siday kaaga qaldantaa way adkaanaysa iyaduna way noo iman wa aqalu nifaasi dhiiggii dhalmada isaga waxa ugu yar laxdatun wa wax ugu yar wixii dhiigahe ka yimaadaaba markay umusho haba yaraadee ilbirqsi ha noqdee waa nifaas buu noqonaya wa agaruhu inta ugu badanee dhiiga dhalmadu uu socon karaa situuna yowman lixdan maalmood weey wa haalibuhu sida badan dumarka intuu ka socdaana arbacuuna yowman afartan maalmood weey wa aqalu uhri muddada gabadho ay daahirka noqonaysa inta ugu yari bayna alxaydatayni ee laba dhiigoo xayda u dhaxeeya khamsata cashara yowman waa shan iyo toban maalmood ولا حد liakarihi inta ugu badani iyo duxaad male wa aqalu zamanin muddada ugu yar ee taxiidu fiihi lmar'atu qofka dumaree ay xayd yeelan karto tiscu siniina waa sagaal sannadood sagaal jir wixii ka uur qaad inta ugu yar inta qofka dumar ay uur sidi karto sittatu ashhurin inta ugu yaree ilma ku dhalan karo weeye ilma dhammaystirna ku dhalan karo sittatu ashhurin waa lix bilood wa akaruhu inta ugu badanee ilma ku dhalan karaana caloosha ku jiri karaana arbacu siniina waa afar sannadood wa haalibuhu sida badan dadku inta caloosha ku jiraana tiscatu ashhurin sagaal bilood bal xamligiiyo uurku aynoo dambeeye dhiiggii aynu kala xadayno waxa lagu yidhi dhiiggii caadada horta afar iyo labaatan waa inay horta qofkan dumar iyo sagaal jir gaadhi sagaal jir qof aan gaadhin dhiig ka yimid caadahaba ku sheegi istixaadiyo xaggaa ula bay inantii sagaal jirka ahayd dhiiggii ka yimidna waa inuu afar iyo labaatan saacadood uu socday hadduu afar iyo labaatan saacadood ka yaraa oo iska nadiif noqotay oo sugtay oo waxa weey maalintii shan iyo tobnaad dhammaatay iyadii oo aan waxba arag ama dhiig afar iyo saacood buuxiye aan arag waxaasi waxaa la odhanayaa istixaadu ahaaye mu ahayn dhiig caado mu ahayn waayahay ma inantii way aragtay oo shan cishuu dhiigu ka socdo shantii cisho kadib buu istaagi nadiif bay noqotay toban cisho markay daahir ahayd aanay waxba arag iyay maalinkii koob iyo tobnaad haddana dhiiga aragtay maxaynu odhanaynaa cusub imise cisho udhaxaysay dhiiggan iyo dhiiggii hore toban cisho qodobba halka lagu dhigo qodob baa ku qabanaya halka wa aqalu uhri bayna alxaydatayni uhriga u dhaxayn kara laba xayd waa imisa waa shan iyo toban shan iyo tobankii miyaynu hayna ma hayno maxaynu markaa leenahay istixaadaynu odhanayna waa dhiig cusub miyaynu odhanaynaa waa caado cusub waa dhiig cusuboo haydo cusuba tii hore way shan cishay ahayd duhri baa ka dambeeyey may waayo haddaba ma odhan karna caadadan iminka dhiiggan aad aragtay waa tii hore weli dhammaan unbay qayb ka mida tahay miyaynu odhan karayna iyadana iyadana qodob baa ina shan cisho markii dhiiggu uu socday haddana imise cishay nadiif intaa isku dar shan iyo toban maantana waa maalintii haddaad markaa dhiiggii horaan ku xisaabinayaa tiraahdi dhiiggii hore imise cishuu socday bay noqonaysaa lix iyo toban cisho dhiig caado oo lix iyo toban maalmood gaadhaana ma jiro marka maxaad leedahay dhiiggan dambeed maalintan markaa toban cisho daahirka ahayd adigoo shan cishoo dhiiga haystay toban cishona nadiif ahaa dhiiggan aad maalintii koob iyo tobnaad aragtay waxba xayd maahee waa maxay waa istixaadaa laleeyahy saasay markaa arrintu ku soconaysa haddii markay shan cisho dhiiggii aragtay ay shan cisho kale nadiif ahayd oy maalintii lixaad dhiig aragtay iyada ka waran kan maxaynu odhanaynaa dhiiggii hore uunbuu qeyb ka yahay waxaa noo caddaatay inaanu dhiiggii hore ee shanta cisho kaaga go-ay dhammaan oo de waxa weeya shanta iyo shantii nadiifta waa isku imisa toban maantana maxay ku noqonaysaa koob iyo toban waxa uun inoo shardiya dhiiggaasi intaan shan iyo toban cisho shan iyo toban cisho waa inaanu dhaafin isagu oo hadduu isagii haddana sii socdo lix cisho dee horeynu toban ku haysanay shan daahira iyo shan shan nadiif ay ahayd iyo shan ay dhiig lahayd oo toban baynu hayni kana lix buu socday maxay isku noqonayaan lix iyo toban hal dhiig ma noqon karo saasaa markaa loo xisaabinayaa kolley ku celcelin buu u yarbaahan yahy ku yar celceliso wuu iska caddaanay nifaaskiina isagana waad aragtay ama arintan xamliga uurka ilmuhu intuu caloosha ku jiri karaa kitaabu ahaara isagu waxba calaaqo badan lama laha e maadaama xuduudan la sheegay unba halkan la soo geliyey marka ciddada dumarka iyo ciddabaxa iyo howlaha laga tirinaya iyo ilmahan yaa loogu abtirinaya halkaasaa isaga axkaamta uu saamayn ku yeelanayaa ilmahan lida waxa wey laleeyahay ugu yaraan lix bilood buu ku dhalan karaa ugu badnaanna afar sannadood buu ku dhalan karaa wayaxrumu bilxaydi wanifaasi dhiiggii caadada iyo kii nifaaska waxaa ku xaaraan noqonaya amaaniyatu ashyaa sideed shay asalaatu salaadii xaaraan bay noqon wa sawmu soonkiina xaaraan buu noqonoo soomi mayso gabadhii dhiigga lahayd wa qiraa'atu qur'aani qur'aan akhriskiina xaaraan buu noqon wamasul musxafi kitaabka qur-aankaa taabashadiisii xaaraan bay noqon wa xamluhu qaadidii qur-aanka la qaadayay xaaraan bay noqon wa dukhuululmasjidi masjidka inay iska soo gasho oy ku nagaataa loo jeedaay xaaraan bay noqon hadaanay ku nagaanayna waxaa xaaraan noqon inay soo gasho haddii ay ka baqayso in masaajidkii wax gaadhaan haddii kale ka gudbidda ay masaajid ka gudbaysaa noqon mayso wa waawaafu awaafkiibaa xaaraan noqon walwau galmadii xaaraan bay noqon walistimtaacu in lagu istimtaaco ninkii ku raaxaysto bimaa bayna surati warukbati xudunteeda iyo jilibka inta udhaxaysa oo u taataabto iyo iyana xaaraan noqon wayaxrumu cala junubi kii junubka ahaa ee biyihii manidu ay ka yimaadeen ama jimaac iyo galmo sameeyey khamsatu ashyaa shan shaybaa xaaraan ka noqon asalaatu salaadii xaaraan bay ka noqon qiraaatulqur'aani qur-aanka akhriskiisiina xaaraan buu ka noqon wamasulmusxafi qur-aankii ou taabtaa xaaraan buu noqon wa xamluhu inuu qaadaano xaaraan bu noqon waawaafu awaafkii xaaraan bu ka noqon walubsu fi lmasjidi masaajidkii inuu ku nagaadaana xaaraan bay ka noqon wayaxrumu cala lmuxdii kii muxdidka ahaa alaaatu ashyaa saddex shayba xaaraanka waa kii xadadka asqarka kii aan weyse qabin saddex shayba xaaraankaa buu yidhi asalaatu salaadii waawaafu awaafki wamasulmusxafi qur-aanka taabashadiisii wa xamluhu iyo qaadidii markaa taabashadii iyo qaadidii iyuu isku hal ka soo qaaday haddii kale afar bay noqonayaan wsal اllahu waslm calaa nabiyina mxamed wallah aclam